بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي عليه رحمة الله ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق فلم يستثن وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر ويرون waxay arkayaan buu yidhi ahlu sunnuhu ama ahlulxadiidku waxay arkayaan oo ay ictiqaadinayaan baa laga wada aljumucata jumcadii iyo wakayrahaa jumcada waxaan ahaynba oo salaadihii jamaacada ah khalfa kulli imaamin imaam kasta gadaashii bay arkayaan muslimin imaamkaas oo muslim ah baran baari kaana ahaayaa imaamkaasi aw faajiran ama faajir ahaaya maxaa yeeley fa ina allaha alle farada wuxuu waajibiyey aljumucata jumcada ayuu waajibiyey wa amara wuxuuna amray biityaanihaa la imaanshaheeda fardan ayuu waajibiyey mutlaqan oo sii daysanoo waxba ku xidhnayn yacni la sii daayey oo qeyd iyo shardi aan ku xidhnayn maca cilmihi isagoo alle uu og yahay tacaala ku biana alqaa'imiina kuwa taagan oo u taagan salaadaasi tujinteeda dadka ay tujinayaani yakuunu inuu ahaanayo minhum xaggooda alfaajiru midka faajirka ah waalfaasiqu iyo faasiqu inuu xaggooda ka ahaanayo isagoo alle og yahay ayuu haddana farad mutlaqa fardiyey falam yastahni marka alla muusan soo reebin waqtan waqti muusan soo reebin duuna waqtin waqtiga kale maya waqti muusan khaas yeelin oo muusan soo reebin waqti kaleeta maya walaa amran amarna muusan soo reebin binnidaa'i aadaanka lays amro liljumucati jumcada loo adimo duuna amrin amar kale maya yacani muusan kala qaadin amar iyo amar sida uusan u kala qaadin waqti iyo waqti kulli wuu amray wey macnaha masaladaasi waa masalada ay a'immada sunnadu yidhaahdaan wanara asalaata khalfa kulli barin wa faajir yacni salaaddu inay ku asaxayso nin kasta gadaashiisa waxaa laga hadlayaa markaa a'imada muslimiinta a'immada iyo madaxda muslimiinta laga hadlayaa iyo raciyadda iyo iyaga waxa ka dhexeeya iyo xuquuqda ay ku leeyihiin raciyaddooda marka waxaa ka mid a a'immadu markay dadka salaada tujinayaan ila iyagaa salaadda tujin jiray ee mar dambe oo diinta iyo dowladda la kala saaray oo fikir ee yani aan sax ahayn ah ayaa waxaa timid ama a'immaduma waxoogaa ay xagga adduunyada u bateen yaa waxaa timid inay a'immadu ka fogaadaan imaamada salaadda wailaa asalku wuxuu ahaa salaadda waxaa tujin jiray ninka madaxa muslimiinta ah magaaladana waxaa tujin jiray ninka amiirka ka ah sidaas ayay marka ahayd umaradaa marka dadka salaadda ka saari jiray haddii marka ninkii amiirkaa ah uu nin saalixa yahay nin wanaagsanoo uu daa'ica yaho baari ah iyada salaada gadaashiisa in lagu tukanayo hadal kama joogo taas laakiin imaamkii hadduu faajir noqdo oo uu faasiq noqdo oo uu iska noqdo nin dembiyada waaweyn aan iska ilaalinayn khamrada cabbaya laga yaabo inuu zinada muujisanayo laga yaabo inuu gacan ku dhiig la yahay oo safaag yahay hadduu faasiq yahay oo faajir ah imaamkaa gadaashiisa ma lagu daba tukanaya jumcada uu dadka tujinayo ma lala tukan jamaacaadka kale uu tujinayo ma lagu daba tukan mise maadaama uu faasiq yahay waa laga daba goosanaya oo salaada lagu xidhan maayo masaladu saas way macnaa masalada laga hadlayo taa iyada ahlu sunnuhu marka waxay qabaan a'immada fujuurkooda iyo fisqigoodu inuusan keenaynin in salaadda laga goosto leanna salaadoo laga goosto waxay keenaysaa furqa muslimiintii oo qaybsama oo kala jaba dawladdii iyo nidaamkii oo la khilaafo shar iriddi baa furmaysa markaa shar iriddi ayaa furmaysa yacni waxa weeyaan waa kii uu dhihi jiray cabdullahi bn mascuud radia allahu tacala canhu ardaa kama fi saxiix cuhmaan ibnu cafaan markuu afar ragcadood tujiyey xajka waa kii dhihi jiray laba ragcadoodoo nebiga la tukan jiray baa ka khayr badan afartan cuhmaan kadibna waxaa la yidhi waad ku daba tukanaysaa haddana waad dhaliilaysaa seewey alkhilaafu sharun buu yidhi alkhilaafu sharun masaa-isha noocan oo kalea ah in madaxda lagu raaco oo dowladda lagu raaco nadaamka aan la jebinin ayay maslaxadu ku jirtaa haddiise maanta aan salaada ka goosto cumaan idhaahdo afar buu tukaday anugu labadii nebiga un baan tukanahayaa cabdullahi bn mascuud baa khilaafay khaliifkii baa la dhihi halkaana dad baaba jid ka dhiganba dad meelay u maraan balaa inay dawladda ku kacaan baaba meeshaasi jid ka furanahay marka alkhilaafu shar fisqigooda marka iyo fujuurkooda iyo dembigoodu iyagu saaraya salaadda lagu daba tukanayana adiga waxba kaa dhinmi maayaan keliya waxaa la ilaalinayaa marka wadajirka iyo midnimada muslimiinta iyo nidaamka iyo kala dambaynta dowladda wadajirkaasaa la ilaalinaya macnaha ayib salaaddu marka gadaashooda waa ku asaxaysa xadiid baa ku soo arooray oo dhahaya salluu khalfa kulli barin wa faajir ruux kastoo faajir ah gadaashiisa ku tukada ama salluu khalfa kulli man qaala laa ilaaha ila allah axaadiistaasi ma sugna waa daciif laakiin xadiidka sugani waxa weeye waa xadiidka fii saxiixi اlbukhaari ku sugan min xadiidi abi hurayra oo nebigu yuhi sal lla alay waslam yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhta'uu falakum wacalayhim nabigu wuxu uhi sal lla lay wasalam way idin tujinayaan haddii ay asiibaan oo salaada ay idin tujinayaan si saxa ay ku keenaan ayaguna way leeyihiin idinkuna waad leedihiin iyaguna ajirkii bay leeyihiin idinkoo ku taba tukanayana waad leedihin in akhta'uu hadday gafaan ooy wax qasaan oo iyagii khaldan yihiin wuxuu nebigu uri sal lla alay slam falakum wa calayhim idinku ajirkiinni waad leedihin wixii khalad ay sameeyeenna iyaga korkooda waay adiga waxba kaama saarna adiga ajirkaagii waad leedahay saas daraaddeed ku daba tuko ajirkaagii oo buuxana waad leedahay fisqigiisa iyo fujuurkiisana isaguu saaran yahay isagaa ilahay kala xisaabtamaya weyo wuxuu khaldaba macnaha xadiidkaas ayaa ku tusaya sidaas daraaddeed asxaabu rasuuli rasuulillahi sal alla alay wasalam waxay ku taba tukan jireen hadyigooduna ahaa madaxda faajiriinta ah ama fusaaqda ah way ku daba tukan jireen salaadda kamayna goosan jirin dad ay og yihiin inay ay fajaro yihiin oo khamriyo cab yihiin ayay ku daba tukan jireen sida maalan cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu iyo keyrkiiba waxay ku daba tukan jireen alwaliid ibnu cuqba ibn abi mucayd ninkaas ayay ku daba tukan jireen wa kaana yashrabu alkhamra khamriya cabbu ahaa dabcan kuufu ka ahaa xilligii cuhmaan ibnu cafaan ayuu wuxuu magaalada kuufa ayuu ko ayuu guddoomiye ka ah meeshaasuu madax ka ah marka nin khamrada caan ku ahba khamrada cabbi jiray buu ahaa cabdullahi bn mascuud iyo saxaabadii waaweynaabaa nool markaa oo la jooga salaadda marka way ku daba tukan jireen way ku xidhan jireen ilaa ay dhacday mar xataa salaada subax inuu afar ragcadood tujiyey ah, oo intuu kusoo jeedsaday uu yidhi asiidukum maydiin kordhiyaa waa khamraysan yahay war maydiin siyaadiyaa buuri markaasay waxuu ku dhaheen maanta dhanba siyaadaad nagu wadda bay maadaaba adigu marka waa nin noocaasoo khamraysan haddana kamayna goosanin salaada maxaa la ilaalinayaa nidaamka dawladdaa la ilaalinaya sax mafsadaa ku jirta laakiin mafsadada ku jirta waxaa boqol goor ka weyn in laga goosto oo meeshaasi lagu kaco oo dadweynihii lagu soo jeediyo madaxda dawladaha dadweynaha indhahooda madaxda lagu soo jeediyo oy markaas abuuranto inay madaxdii haybaddeedii dhacdo dowladda iyo madaxda haybadoodu hadday dhacdana shacabku wuxuu bilaabayaa kacdoon marka haddii kacdoon yimaadana burbur baa imaanaya nidaamku hadduu burburana fasaad ka weyn ma jiro shareecadu marka meel foog bay wax ka fiirinaysaa khamradiisa ha iska cab isagay saaran tahay laakiin ku daba tuko ayib xataa cumaan ibnu cafaan baa jeedlay khamrada inta lagu helay baa xataa la jeedlay mar oo la garaacay cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu iyo kayruhu min asaxaaba sida anas ibn malik cabdullaahi bni cumar anas ibn malik ayaguna waxay ku daba tukan jireen ninkii la dhihi jiray alxajaaj ibnu yuusuf xajaaj ibnu yuusuf waa taqaanaan waa ninkii safaagga ahaa wey ee dhiigyacabka ahaa aada dadka u laayay xataa culimo fara badan buu qabaa saciid ibnu zubayr saciid ibnu jubayr taabicigii jaliilka ahaa ayaa la yidhahda raggi ninkii ugu dambeeyey uu dilay buu ah wuu habaaray marka Ah, ruux dambe ilaahay sabab kaagama dhigo marka wuu tegay baa la dhaha marka ninkaas oo safaagga ahaa way ku daba tukan jireen xataa waa ninkii kacbada duqeeyey waay oo cabdullahi ibnu zubayr dilay oo nin imtixaan u ah saa ay tahay cabdullaahi bnu cumar iyo anas ibnu maalik iyo saxaabadu way ku daba tukan jireen wayna la soo xajin jireen culimayna u ahaayeen ayib sidaasay ahaayeen sidoo kale saxaabo badan iyo taabiciinta waxay ku tukan jireen ninka la yidhahdo ibnu abi cubayd gadaashiisa ibnu abi cubayd wuxuu ahaa kaana muttahaman bililxaad wa daaciyan ila adalaal diin la'aan ba zandaqa iyo diin la'aan baa lagu tuhunsanaa ilaa culimmada qaarkoodba gaalnimo ay ku xukumeen bal waxaa iska dhaafay isaga kuma ekayne baadidiisa dadku ugu yeedhi jiray ninka noocaasa isagana amiir buu ahaa way ku daba tukan jireen marka maxay ku tusaysaa salaadu inay gadaashooda ku asaxayso faasiqa gadaasiisa inaysan salaadu ku asaxaynin waa madhabu daa'ifa min culamaa'i sunna alimaamu axmed iyo keyrkii baa laga wariyaa way ka sugan tahay inay dhaheen salaaddu ma asaxayso laakiin cala araajix inuuba gaalooba mooyaane salaaddu gadaashiisa waa ku asaxaysa ama madax ha ahaado ama imaam raatib ahoo masaajidka tujiye ha noqdo imaamka raatibkaee masaajidka tujiye hadduu xataa faasiq yahay qaadku cunaa sigaarku cabbaa khamraduu cabbaa muxuu ahaayey waa iska qarafaystaa oo ninkaa iska wareegaysta in meesha laga wareejiyo meesha laga qaadana masale sahlan ma aha dagaal iyo dhiig baa ka sokeeya maxaa la samaynaa waa la isaga daba tuko inta ilaahay uu naga wareejinahay waanu isaga daba xidhanayna laanna fujuurkiisa isaguu saaran yahay annagana jamaacadii ajirkeedaan leenahay sidaas way macana ayib alimaam ibn abilciz wuxuu leeyahay man taraka الصalaata khalfa alimaami alfaajir fahuwa mubtadicun cinda akar اlculamaa imaamka faajirka ah ee faasiqa ah gadaashiisa inuu ku tukado ruuxa ka tegay oo salaada ka goosta waa madaxda laga hadlaya markaa wuxuu leeyahay waa nin mubtadic ah cinda akar اlculamaa culimmada badankood agtiisa agtooda mubtadic buu ka yahay leesh lianna nabiga hadyigiisi waa khilaafsan yahay hadyigii saxaabadana waa khilaafsan yahay ridwanullahi ullahi marka waa lagu daba tukan way macnaha ayib imaamku siduu u daliishaday masaladaa fiirsa marka wuxuu yidhi marka salaada jumcada iyo keyrkeedba waxay ahlu sunnuhu arkaan iyo ahlulxadiidku in lagu daba tukanayo imaam kasta oo muslima gadaashiisa ama baari ah ha ahaado ama faajir ha ahaado baarigu waa midka mutiice ilaahay ateecsane saalixawa ama faajir ha ahaado ma daliil sidanuu u deliishaday wuxuu yidhi aayadda qur'aankae alla yidhi tabaaraka wa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri illah dadka mu'miniinta ahow haddii salaadda laydinku yeedho maalinta jumcada ah aada dikriga rabbi tabaaraka wa tacaala xaggiisa aada oo u degdega wuxuu leeyahay marka aayadda iyadaa ah, allah tabaaraka wa tacaala fa ina allaha alle casa wajalla farada wuu waajibiyey aljumucata jumcaduu waajibiyey oo muxuu ku waajibiyey idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri اllah amarkaasuu ku waajibiyey ayb wa amara wuxuuna amray biityaanihaa la imaanshaheeda salaada jumcada in lala yimaado fardan xaal uu yahay ama fardan ayuu waajib yeelay mutlaqan oon sharti ku xidhnayn aayadda sharti kumayna xidhin yacani waxa weeyaan aayaddu waxay tidhi haddii laydinku yeedho salaadda jumcada aada oo u degdega soo ma ayib cidda inoogu yeedhaysa masaalix iyo iyo daalix baa la kala qaaday ya baari iyo faajir lama kala qaadin aayaddu ma kala sheegin cidda idin amraysa amar iyo amar ma kala qaadin cid idin amraysa hadduu faajir yahay iyo hadduu yacni baari yahay aayaddu ma kala qaadin cidda idin tujinaysa mayna kala qaadin amarku marka waa amar faradku waa farad mutlaqa way mutlaqa waxaa la yidhaahdaa markuuna waxba ku xidhnayn wax shardi iyo qeyd kuma xidhna wixii shaaricu itlaaqana sidaa uu u itlaaqay waa inuu u itlaaqnaado cid shuruud ku xidhi karta ma jirto ciddii shuruud ku xidhoo tidhaahda maya lagama wado yacani waxa weeyaan yeedhiddaasi waxaa laga wadaa mid saalixa ah hadduu idin yeedho ama baari ah unbaa laga wadaa ma daliil ilan aayaddu way itlaaqday markaad qaydayso waa laabudda min daliili taqyiid daliil qaydkaa iyo shardigaa tusaya waa inuu jiro hadduusan jirin soo maaha itlaaqaasay ku soconaysa cid kastoo idinku yeedha yeela cid kastoo idintukjisana ku daba tukada saasay aayaddu usii daysay fardan mutlaqan markuu ilaahay sidaa u sii daynayo uusan yacani shardi ku xidhaynin ama qeyd ku xidhaynin maca cilmihi iyadoo lala qabo alla ogaanshihiisa tacaala korahaya uu ogaa markuu sidaa mutlaqa uga dhigayay wuxuu ogaa bianna alqaa'imiina kuwa taagan oo salaadda dhawaaqeeda iyo tujinteedaba u taagani yakuunu inuu ahaanaya buu alla ogaa minhum xaggooda alfaajiru inuu ka ahaanayo mid faajir ah waalfaasiqu iyo mid faasiqa ah. markuu rabbi leeyahay salaadda jumca marka laydinku yeedho yeela wuxuu rabbi markaaba og yahay faasiq inuu dadka ugu yeedhi doono salaadda oo dadka salaadda ugu yeedhi doona ay fusaaq ka mid noqon doonaan fujaar ka mid noqon doonaan alla waa sii ogaa soo ma ilaa wax kastoo dhici doona ilahay hore uu ogaaday isagoo sii ogaa haddana hadduusan ka saarin oo meesha ka reebin maxaa laga qaadanaa marka bimacnaa waa ku jiraa waa soo ma waa ku jiraa ayib falam yastani alla tabaaraka wa tacaala ma soo reebin waqtan duuna waqtin waqti ma soo reebinoo waqti kale kama reebin waqtiyo ma kala qaadin ma dhihin wakhtigaa haddii laydin yeedho yeela wakhtigaa haddaan laydin yeedhinna ha yeelina wakhtigaa yeela wakhtigaana ha yeelin lama dhihin yacni lama dhihin masalan zamanku hadduu fasahdo jumcad iyo jamaacada ha yeelina a'immadu hadday fasahdaan jumcad iyo jamaacada ha yeelin lama dhihin wakhtigay hagaagsan yihiinna yeela lama dhihin wakhtiga lama kala qaadin ah, wakhtiga wax tafsiil iyo istitnaa'a ah lama gelin walaa amran amarna rabbi tabaaraka wa tacaala ma soo reebin binnidaa'i la amro dhawaaqitaan salaada loo dhawaaqo liljumucati jumcada loo dhawaaqo duuna amrin amar kale kama reebin amar amar kama reebino amarka ciddii bixisaba amarku waa amar laakiin ma dhihin faasiqa amarkiisa diida baariga amarkiisana yeela ma kala qaadin labada amar ma kala qaadina amar unbuu yidhi amar oo nidaa ah idaa nuudiya lisalaa salaada dhawaaqaa laydin dhawaaqaya amarkeeda lama kala qaadinoo rabbi tabaaraka watacala tasiil ma gelin tafsiil ma gelin mar hadday sidaas tahay alle isagoo og inay a'immada qaarkood fajaro iyo fusaaq noqon doonaan buusan rabbi ka soo reebin oo uusan yacni ka saarin way ku jiraan marka markay idinku yeelaan salaada yeela markay jamaacaadka idinku yeedhaan yeela la tukada way macnaha saas wey masaladaasi marka sidaas weeyaan waxaa laga cararayana ogow oo yacni waxaa laga ixtiraasayo ee masaladu waxay salka ku haysaa taacatu ala'imma a'immada ateecidooda madaxda ateecidooda kaamar qaadashadooda wixii xuduudda shareecada aan ka baxsanayn yacni fii xuduudi taacati illah wa taacati rasuulihi sal alla lay waslam ayaa la ateecayaa wixii macsiyo iyo dembi ana ee lagu ateeci maayo marka hadda waxa ay dadka ugu yeedhayaan waa taaco isagu faasiqba ha ahaado laakiin salaad jumcuu dadka ugu yeedhaya faasiq ahaada laakiin salaaddii jamaacaduu dadka ugu yeedhaya marka waa la ateecaya ama fisqigiisa iyo xumaantiisa kale isagay saaranta sidaas way maanaha ayib wa yarawna waxay arkayaan ahlu sunnuhu ah yacni sax haddii aada heli karto ee imaam kaasi imaam kuu dhaama oo ka diin fiican haddaad heli karto isagaa la tuko adigoon muxuu ahaayey khilaaf iyo shiqaaq iyo furqo iyo keenin kaa la tuko isla masaladaa waxaa ku fadhiya ahlulbidaca salaada lagu daba tukanayo asalaatu khalfa ahli lbidac masaladani iyaduna ku fadhidaa waxaa la kala qaadayaa bidcadiisu hadday mukafiro tahay oo bidca uu diinta kaga baxaya tahay naaqid hadday tahay diinta dhan ba burinaysa bidcadiisu oy heerkaa gaadhayso lagu daba tukan maayo markaa leesh leanna waxa weye kufriya gaalnimo ku jira haddiise bidcadiisu ay tahay duuna alkufri oo bidca mukafira ayna ahayn markaasi waa nooc fisqiga ka mida wabitaali waa lagu daba tukan haddii meel kale la waahay hadduu madax yahayna laga goosan maayo saas alamiiru lmubtadic waa faasiq baabkan uu gelaya leanna waxa weeyaan eh, ibn abi cubayd iyo raggaasoo dhan mubtadicayan ilxaad baa lagu tuunsanaa soo ma haddana maca dalika way ku daba tukan jireen saxaabadu ridwanullah calayh marka saasay noqonaysaa oo mubtadicada iyo fusaaqda iyo baabkan isku meel bay marayaan macnaha salaada lagu taba tukanayo halkaasay maraysa ayib wa yarawna waxay arkayaan ahlu sunnuhu jihaadalkufaari gaalada la jihaadidooda macahum a'immada la jirankooda la jihaado wa in kaanuu haba ahaadeen a'immadu jawaratan kuwa jaa'iriina hama noqdeen jawara waa jamcu jaa'ir yani jaa'irka waa aalimka aalimka yani xataa kuwa daalimiina haba noqdeena madaxduwe hadday gaalo la jihaadayaan oo la dagaalamayaan waa loo raacay ayib masaladaasina waxa weeyaan a'immada madaxda muslimiinta waxyaalaha lagu ateecayo waxaa ka mid ah lagaga amar qaadanayo aan lagu khilaafaynin laga hadhaynin waxaa ka mid ah dagaalka ay kula jiraan gaalada jihaadka sharciga markay oogayaan looga hadhi maayo cala shaani inay faajirin yihiin arrinkani waa faajir oo waa daalim oo isagaaba khariban oo waa khamriyo cabo waa gacanku dhiiglo oo gaaladuu la dagaalamaya wax kumnimaba dhaamo oo hadde haddii gaaladii aan u raacnoo la soo uun xukumkiisii ma sii xoojinayno ah, dawladdiisuun baan xididada usii adkaynaynaa dawladdiisuna fujuur iyo balaayay ka shaqaysa sidaas daraaddeed waaba waaba kaalmaba dulmigii baan ugu kaalmaynaynaa fahamkaasaa la diidaya meshaa inay baashu kula martaa la diidaya yacni waxa weye faajirba ha ahaado laakiin hadduu gaalo la dagaalamayo waa la raaci amarkiisaa la qaadan safkaa la geli jihaadka uu wadaa wax laga gelaya macnaha isjaa'irba ha ahaaday saas way macnaha masaladaana kutubta sunnada o dhan bay saa ugu qoranta alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah wuxuu baabeeyey fii saxiixihi baabun aljihaadu a baabun aljihaadu maca albari waalfaajir saas way macanaha may baabun aljihaadu maadin maca albari waalfaajir buu jihaadku waa jirayaa mana dhammaanayo waxaana loo raaci oo lala jihaadi imaamku baari ha ahaado ama faajir ha ahaadee waa loo raaci ayuu baabeeyey markaasuu wuxuu keenay xadiidii curwat albaariqi ee uu nebigu uhi sal lla alay waslam alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama fardaha foodooda waxaa lagu guntay khayrka ilaa qiyaamada laga gaadhayo khayrkaasi waa haniimada iyo nasriga guul iyo haniimo fardaha foodoodaa lagu guntay ilaa qiyaamadu ka imaanayso maxaa laga wadaa ilaa qiyaamadu ka imaanayso jihaadkiiyo dagaalku waa jirayaa leanna waxa weeyaan fardahaas waxaa macnaha laga cabirayaa jihaadkii baa laga cabiraya xadiid nas ku ah baa jira masalada oo abu daawud iyo keyrkii ay soo saareen oo dhahaya jihaada oo raaca a'immada kooda baariga iyo kooda faajirkaaba laakiin waa daciif saas daraaddeed imaam albukhaari caleyh raxmat intuu tarjamo ka dhigay buu xadiid saxiixa keenay oo macnaha faa'iidaynaya mas'alada jihaadku inuu jirayo ilaa qiyaami saaca xadiidkan u daliishiga loo daliishadayna alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayr waxaa uga horreeyey imaamu axmed imaamu axmed baa isaguna saa u daliishaday waa marka khayrka lagu fasiro ee lagu fasiro xaggee buu xadiidkaa ka deliishanaya wuxuu ka deliishanayaa xadiidku soo kuma tusayo ilaa qiyaami saaca inuu jihaadku jirayo allana wuxuu horay u og yahay madaxda jihaadka wadaysae hoggaaminaysa qaar badan inay faajirin yihiin haddana maca daalika marnaba ma imaanin kuwa iyaga ah ha laga hadho bal waxay wadeenna jihaad baa laga dhigay ummadduna inay raacdaa la amray saas way macnaha cadaaladda imaamka laguma shardiyaynin sidaasuu macnaha u deliishanaya alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah masaladu waxa weeye marka aslun min usuuli ahli الsunna waاljamaca wey usuushooday ka mid tahay oo muxuu ahaayey arrintaasi jihaadka qaadidiisa a'imadoo la raaco madaxdoo la raaco jihaadka loo raaco kuma xidhna shartina uma aha inuu imaamku yahay saalix shardigaasi waa shardiga raafidada waay kelimaadka noocan oo kale ana ee kutubta sunnada ku yimaada inta badan waxaa lagu radinayaa raafidada nimanka shiicadan soo tilmaannay oo raafidadaa waxay yidhaahdaan laa jihaada fii sabiili illah xataa yakhruja alridaa min ali muxamed wayunaadii munaadin min alsamaa'i an ittabicuuhu wax jihaada ma jiray dhahan ilaa uu soo baxo midka raalli laga yahay oo moxamed aalkiisa ah oo samadana looga dhawaaqoo la yidhaahdo raaca mataqaanaa waxay ka wadaan waa nin la yidhaahdo moxamed ibnualxasan alcaskari oo imaamkooda labiyo tobnaad ah imaamiyada nimankan raafidada ah imaamkoodii labiyo tobnaad ee u dambeeyey waay imaamkaasi waxay yidhaahdaan markuu aabbihii dhalay xasanulcaskari isaga oo yar buu wuxuu galay bay dhahaan oo uu ku dhuuntay god ku yaalla saamaraa ku yaalla godkaas ayuu ku jiraa bay leeyihin marka aakhiru zamaankuu soo bixi doonaa markuu soo baxana samadaa laysaga dhawaaqi doonaa waxaa la dhihi doonaa raaca imaamkaa laga raali noqday ilaa uu soo baxo wax jihaada ma jiray qabaan kaasaan sugaynaa ibn abilciz wuxuu sheegayaa xamaaqadooda waxaa ka mid a iyo caqliyaridooda meesha intay baqal iyo faras iyo geeyaan bay dhawaaqaan oo waxay yidhahdaan ukhruj ukhruj yaa imaam ukhruj meeshaas godka korkiisa yani waa waxa buuhi cuqaladu ay ku qoslaan buui waa wax lagu mahadsado bu waa midda koowaade horta waxaa laga shakisan yahay imaamkaa jiritaankiisa horta macnaa mas-aal baa saaran ma jiraa horta shaksi ahaantiisaba ma jiraa mise ma jiro waa midda labaadee imaamka ilaa iyo intaa noolee soo bixi doona waa caqiidatu rajca waa iyaduna waa caqiido faasid ah waa waa midda saddexaade imaam maqanoo god ka soo bixi doono wax diin ilaahay oo ku xidhan ma jirto wax diin ilaahay oo imaam soo bixi doonoo god ku jira ku xidhani ma jirto nimankaas marka waxay qabaan imaamka jihaadka loo raacayo waa inuu yahay imaam raalli laga yahay samadana amarkiisu ka yimid saalix ah mid faajirana lama raaci karo raafidada warkeedaas ayay a'immadu sunnadu marka ku radinayaan markay leeyihiin wanara aljihaada maca ala'immati barihim wa faajirihim imaamiyada muslimiinta iyo madaxda muslimiinta jihaadka in loo raaco ama baari ha ahaado ama faajir ha ahaado raddan calaa man raddan cala alraafida shardiyaynta ay shardiyeen imaamku inuu caadil yahay ayaa lagu radinaya asalka kelimada meesha loo waday a'immadu u wadantaa iyadaa way macnaha ayib meeshaas qasadku waa kaa ayib si ahaanteedabana waa kaa yidhi muxuu ahay alimaamu الطaxaawi caleyh raxmat ullah wاlxaju wاljihaadu maadiyaani maca uli اlmri min almuslimiin xajka iyo jihaadku way jirayaan dadka amarka u saaxiibka ee muslimiinta alla jirankooda waa madaxde barihim wa faajirihim ilaa qiyaami الsaaca kooda baariga iyo kooda faajirkaaba waa la raacaya ayb laa yubطiluhumaa shayءun walaa yanquduhumaa ma buriyo shay buriyo ma jiro jihaadka iyo xajka maxaa burinaya imaamka fujuurkiisu xajka lala xajinayo ma buriyo jihaadka in lala jihaado oo la raaco oo gaalada yacni lala dagaalamo hoggaankiisa lagu dagaalamo ma burinayso jihaadka ma burinayso fujuurkiisu ma burinayo wax burinaya ma jiro marka waa la raacayaa waay masalada asalahaan horta saasaa loogu talagalay waxayse tilmaamayaa oo hadalku tilmaamayaa asalkiisu waa saas laakiin wuxuu tilmaamayaa inuu u baahan yahay jihaadku u baahan yahay qaab maamul ah kala dambayn iyo nidaamna u baahan yahay saana waa tilmaamaya saas daraaddeed baa ibnu abilciz caleyh raxmatullah wuxuu ku fasiray wuxuu sharxa ku yidhi liana alxaja waaljihaada fardaani yatacallaqaani bisafar lana jihaadka iyo xajku waa laba waajib oo safar ku saabsan safar bay ku imaanayaan falaa budda min saa'isin yasuusu nnaasa fiihimaa waxaa laga maarmaana marka cid maamulo ah oo dadka maamusha oo kala hagta namaan bay u baahantah yacni xajka haddii la yidhaahdo jaantaar rogan ee nin walowba meeshaada ka xaj maalintaad doonto xaj xilligaad u aragtay inay tahay muxuu ahay bishii dhalatay oo maalintii ay sideedaad ay tahay xaj ka tag imaam kala nidaamiyo haddii aan la haynin lama xajin karo khaasatan dadku markay badan yihin ah, marka ugu horraysaba in la cilaamiyo xajku maalin hebluu noqonaya baa u baahan jiho amar leh oo looga dambeeyo nadaam bay u baahan tahay soo ma ilaa waxaa dhacaysa in dadka qaarkood maalinta tobnaad ay carafo istaagaan sida waayo wadha dhawey dacdayba kuwa suufiyaho macnaha ku kacsan dawladda meesha ka dhisan ayaa waxay yidhaahdeen annagu bishii waxaan aragnay maalinka sacuudigu sheegayaan maalin ka dambeeya haye waa sida kadeedka meesha lagu hayaan marka waxay yidhaahdeen ma jirto xajkaasi ma jiro maxaad samaynaysaan marka annaga waxay yidhaahdeen maalinta la ciidaya ee eh, tobnaad baan carafo istaagaynaa bankii iyagoo taag taagan baa lasoo qaqabtay ah. markaasaa la tacsiiray waa la garaacay liish leanna waxani waxay u baahan tahay imaam iyo nadaam iyo kala dambayn muslimiintuna taariikhdooda kolba ciddii meeshaa ka talisa baa looga dambeeyaa maalinkuu iclaamiyaa la tagaa maalinkuu dhammaadaa dhammaadaa isaga taladiisaa la raacaa amarkiisaa la raaca xajku nadaam buu u baahan yahy soo ma waxaa ka daran jihaadka dagaalkaa ka daran wuxuu u baahan yahay laabudda min saa'isin yasuusu nnaasa fiihimaa yuqaawimu alcaduw nadaam buu u baahan yahay ciidamada kala daridooda habayntooda yani qorshayntooda qaabkay u dagaalamayaan xilligay dagaalamayaan maxay u baahan yihiin isku habayntooda tansiiqooda barnaamijka dhan waa wada nidaam nidaam kama maarmo marka wuxuu yidhi marka imaamku wa hada almacnaa kama yaxsulu bilimaami albari yaxsulu bilimaami alfaajir nidaamka loo baahan yahay imaamka faajirka ana waa laga heli midka baarigaana waa laga heli muhimmaddu maxay ahayd in wax la naadamiyo soo maaha imaamka fujuurkiisa iyo salaaxiisu kuma xidhna hadduu faajir yahayna nidaamkii waa laga heli hadduu saalix yahayna nidaamkii waa laga heli haddiiba nidaamkii la helana xajkiina waa in la raaco jihaadkiina loo raaco ilaan intaasay muhimaddu ahayd maanaha sidaas weyaan masaladu marka sidaas weeye amaa masalada ku saabsan eh, eh, in jihaadka qaadidiisa imaamka sharti looga dhigo oo la yidhaahdo biduunihi imaam biduuni alimaam xajku ma as yacani jihaadku ma asaxayo ishtiraadkaasi sax buu noqon karaa maca alkhilaaf hadduu imaamku jiro oo uu joogo oo jihaadkiina uu u taagan yahay laakiin hadduu joogo oo jihaadka cadilo jihaadka ka tago a'immaa qaba in markaa aan looga dambaynaynina jihaadka la istaajinayo laakiin waxay leeyihiin kooxda isu taagaysaaye waa inay iyagu nadaamsan yihiin wa kadalika hadduu imaamku uu dhinto ama imaamkii muslimiintu oo meesha ka baxo imaamku muslimiintu imaam la-aan ay noqdaan xaaladdaasoo kalena muslimiinta meesha jooga ayaa isnadaaminaya cid bay samaysanayaan fariidadii jihaadkana waa istaajinayaan hadday u surowda inta ka horraysa inay imaamkii magacowdaan oo samaystaanna waa khayr hadday samaysan kari waayaanna jihaadku u istaagi maayo sidaasay a'immadu ay leeyihiin macnaha oo kutubta fiqiga iyo kutubta ee muxuu ahay tawxiidka intaba shuraaxdooda aimadu ay ku qorayaan maxaa yeelay fariidada sida shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu leeyahay xuduudda iyo jihaadka iyo kolba waxay u baahan tahay awood bay u baahan tahay haddii awooddii la helo nidaamkiina la helo waa la istaajinaya waa la isu taagaya macnaha sharti un inaysan wuxuu fawdo noqonin mafsado ziyaadaana ayna ka dhalanin cidda isu taagaysana cid nufuud loo awood la ay tahay intaa un waa laakiin imaamkii weynaa haddii la helana waa in looga dambeeyo oo aan laga tillaabsanin haddii la waayana waa in faraa'iddaa iyada ah kolba sidii loo wadi karo loo wado kaba soo qaad imaam xajka istaajiyaa la waaya muslimiintu xajka ka baaqan maayaan soo ma haddiiba la waayaba imaam habeeyaba muslimiinta xajkii u habeeya laa qadar allah la dhihi maayo imaam la'aan baynu nahay xajkii meesha waa ka baxay nafsu shay la dhihi maayo jihaadkii meeshuu ka baxayaa haddii imaam habeeye la waayo inta wadda ee markaa u taagan baa ishabaynaysa oo isnadaaminaysa saasayna ku wadayaa khaasatan hadday masaladu tahay jihaadka noociisa dafciga ah oo muslimiintu ayaga lasoo weeraray oo dhulkoodii la rabo oo iyagu ay dhulkoodii difaacanayaane uusan dalab ahayn marka waaba ka sii daran yahay xaaladda iyada ah si alla say isaga celin karaan cadowgooda oo shareecada waafaqsan oo xuduuddii shareecada aan khilaafsanayn bay isaga celinayaan la dhihi maayo marka imaam baan meesha ku jirina isdhiiba oo gaalada u gacangala la dhihi maayo dhulkiinnana dhiiba oo yacni gaaladu ha qabsata la dhihi maayo si alla sidii ugu fiican ay isaga celin karaan bay isaga celinayaan maantana waxay muslimiintu ku jiraan iyo dagaaladay ku jiraan kulli waa dafci waay masaladu sidaasay ku fududdahay kulli dagaalka muslimiintu maanta ay ku jiraan dagaal dalaba ma jiro oo gaaladii dhulkoodii inta loogu tegay dhulkooda lagu weerarayo ma jiro gaaladii baa dhulkii muslimiinta soo weeraraysa oo ugu imaanaysa oo yacni khayraadkoodii iyo dhulkoodii doonaysa inay qabso marka inay iska celiyaan si alla sidii u suuroobi karti iyo si alla say isu habayn karaanna isaga celiyaan waa fariida waay fariido min faraa'id alislam way manaa waajib sharciga way manaa saas weyaan loo istislaami maayo haddana maca dalika yani waxay ku xidhan tahay kulli masaa-isha diinigoo dhan biajmaciha waxay ku xidhan tahay istidaacada maxaa la kari karaa oo la awoodi karaa bay wax walba ku xidhan yihin jihaad keliya maaha salaadaa ku xidhan oo xajkaa ku xidhan oo soonkaa ku xidhan oo zakadaa ku xidhan maxaa la awoodi karaa xasab alistitaaca iyo qudrada ayay wax walba ku xidhan yahin saas way maanaa marka haddii qudro iyo awood ay jirto marka waa la iska celinaya haddayna qudro iyo awood aysan jirinna waa markaa ay oo uu dhaco fariidadaasi cajsi ay u dhacdo waa inuu markaa isticdaad jira waa waaciduu lahum ma istatactum min quwatin wa min rabaati alkhayl sheikhulislaam ibnu taymiya aleyh raxmatullah wuxuu leeyahay faradka fariidada shareecadu hadday dhacdo waxaa laazimaya oo cajzi ay u dhacdo isticdaadkaa laazimaya buu leehay fi lfataawa saas way macanaa marka hadduu cajzi jirana waa inuu isticdaad jiro sidii loo noolayn lahaa hadduuna cajzi jirin oo qudra iyo awooday jirtana waa in fariidada la istaajiyo saas way macanaa ayib haddana maca daalika eh, ama dafci ha noqdo ama dalab ha noqdee jihaadka sharciga ah mar walba waa inuusan xuduudda shareecada tillaabin marnaba adiga ruqso u heli maysid aniga cadaadiis baan haystaayoo culays baa isaaranoo cadowgaa iga tanbadanoo firii baan ahayoo shareecada xuduuddeeda saan doonaan u tasarufi maaha si kasta cadaadis kastoo ku haysta xuduudda shareecada ha dhaafi waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum maxaa ka dambeeya walaa tactaduu walaa tactaduu ictidaaga iska jira ictidaagu wax weeyaan inaad axkaamta shareecada ka gudubto inaad iska tasarufto maya Ah, xuduudda shareecada ku ekow daa'iradaa iyada ah wixii aada qaban karto ku qabo wixii aada qaban weydood ka caajistoodan keri karin ha iska lifin isticdaadkeeda gal wakhtigeedana ha isdhibin wa yarawna waxay arkayaan aljihaad jihaadalkufaari gaalada la dagaalankooda ay arkayaan macahum la jirankooda aimada la jirankooda gaalada in lala dagaalamo wa in kaanuu haba ahaadeen jawaratan kuwa jaa'iriin ah ayib masaladaasi imaamada iyo wixii ku saabsan khulaaso un hadda ka bixiyey laakiin istidlaalaadkeeda iyo maxaa la kala deliishaday iyo xaaladaheeda iyo tafaasiisheeda muxaadaradii ku saabsanayd muxuu ahaayey alimaama maa laha ishtiraaط اlimaama fi اljihaad maa laha wamaa calayha halkaas tafaasiisha waad ugu noqon karta ayb aimada jawrkooda waxaa loo leeyahay hala raaco hala raaco waxaa loo leeyahay lianna jawrkoodu aqalu sharan min tarki اljihaadi macahu laba waa min baab irtikaab akhafi dararayn waay irtikaab akhafi dararayn waay waxayna ku tahay haddaynu nidhaahdo imaamkan waa imaam jaa'ir ah waa daalim raacitaankiisa gaalada uu la dagaalamayo loo raacana dawladdiisii unbay sii xoojinaysaa wa xoojin bay u tahay xoojin bay u tahay oo gaaladaa inuu ka adkaado oo awooddiisii sii jirtooo dawladdiisi sii xoogaysatoo dulmigiisi unbu isaguna sii xoojinaya soo ma dhankaa marka mafsada waa ka jirtaa ficlan laakiin mafsadadaa waxaa garab taalla haddaad ka hadhno waa laysaga hadhan la yidhaha oo gaaladii ka adkaato isagii ilan waa laga hadhay soo ma gaaladii buu la dagaalamo way ka adkaatay gaaladu xaggey aadi ya ma mariikh bay aadaysa mise dayaxay aadaysa dhulkay ku soo socotaa markay dhulkii qabsato oy dawladdii dumiso inay gaala qabsato dhulka oy dawladdii muslimka burburiso oy muslimiintii qabsato miyaa shar yar mise xaakim muslim oo jaa'ir ah jawrkiisi iyo fasaadkiisuna dhulka haysto inuu muslimiinta haysto oo isagu madax u ahaadaa roon keewa yaa isagaa roon soo ma isagaa jaa'irkaa inuu kor saarnaado wuxuu dulmin karana dulmiyo wuxuu hagaajin karana hagaajiyo baa waxay ka roon tahay inta laga hadho gaaladu inay dhulka qabsato mafsada mafsado aad wey markaasi ballaadhan waay kufri iyo fitno iyo balaayo wey markaas soo ma saas daraaddeed waa min baab dafci yani eh, yani acdami almafsadatayni biirtikaabi akhafihima mafsadadan yartaa baan ku qasbannahay waxaanan kaga hortegaynaa tu iyada ka weyn maqaasida shareecada way marka ayib saas weeyaan wa yarawna waxay arkayaan a'immadu adducaa'a ducayn lahum wayarawna waxay arkayaan dhe ahlu iyo ahlulxadiidku adducaa'a ducayn lahum a'immada loo duceeyo bilislaaxi loogu duceeyo inuu ilaahay hagaajiyo waalcadfi iyo yacni laabid ilaahay inuu laabo ila alcadli cadaaladda uu u laabo inay cadaaladda usoo laabtaan iyo khayrka iyo diinta taa in loogu duceeyo fiqradanna wuxuu kaga hadlayaa masale ku saabsan a'immada in loo duceeyo oo loogu duceeyo ilaahay inuu hagaajiyo cadaaladdana waafajiyo oo u soo celiyo in loogu duceeyo taasay arkayaan waxaa macnahaa ku tusaya xadiidka cawf ibnu malikin alashjaci imaamu muslim baa soo saaray fii saxiixihi wuxuu nebigu uri sal lla lay waslam khiyaaru a'imatikum aladiina tuxibuuna wayuxibuunakum tuxibuunahum wayuxibuunakum madaxdiinna akhyaartoodu waxa weeye kuwa aad jeceshihiin iyaguna idin jecel wa tusalluuna calayhim wayusalluuna calaykum aada u ducaysaan iyaguna idin duceeya wa shiraaru a'immatikum madaxdiinna kuwa sharka badanna waxa weeye kuwa shar kale ee madaxdiinnii waxa weeye aladiina tubqiduunahum wayubqiduunakum way idin necab yihiin idinkuna waad necabtihin wa talcanuunahum wayalcanuunakum iyaguna way idin lacnadaan idinkuna waad lacnadaan balaaye iyo hebaarti iyo baas baa idin dhex yaalla a ah, kuwaasina waa shiraaru a'immatikum madaxda kuwa ugu shar badan waa ayib markaasaa saxaabadu waxay dhen ya rasuula allah afalaa nunaabiduhum cinda dalika oo arrintu haddayba gaadhay inaan isnacnay aanan islacnadayno waxba uusan nooga xoolinba dee maanu marka seef u qaadanno falaa nunaabidhum bisayf markaa maanu seefta ku bilowno oo waxaan isdhaafinaba ah, markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam laa maa aqaamuu fiikum asalaa maya ah, seef ha u qaadanina hana la dagaalamina intay dhexdiinna salaadda ku oogahayaan a ah, ma oogayaan ha salaadda intay oogayaan seefta iska ilaaliya xadiiskaasi marka waxaan u daliishanaynaa yani tusalluunahum wayusalluunakum way idiin duceeyaan idinkuna waad u ducaysaan marka in loo duceeyo a'immada waxay leedahay asal bay leedahay bal a'immada sunnada alimaam fudayl ibnu ciyaad imaam axmedna waa laga wariyaa wuxuu dhihi jiray <coughs> low kaanat lii dacwatun mustajaabatun lajacaltuha fi la'imma ah, haddii aan lahaan lahaa hal baryo oo ilaahay iga aqbalayo hal baryo oo maanta la yidhaahdo hal ducaad leedahay oo maqbuul ah garanti ah ducadaa waxaan yeeli lahaa buuhi madaxda ilaahu madaxda noo hagaaji baan dhihi lahaa bui waxay kala muhiimsan yihiin caruurtiisa iyo islaamihiisa iyo adduunyadiisa iyo waxaa kala muhiimsan madaxda ducadooda sababtu maxay tahay lianna waxay leeyihiin salaaxu ala'ima yacani salaaxu lumma waay wa fasaadu اla'ima fasaadu اlumma ah. yacni ummad madaxdu hadday hagaagto ummaddii o dhan waa hagaagaysa ah. hadday hallaabaan oo fasaadaanna bilaaddii iyo cibaaddii oo dhan baa la fasaadaya marka waa madaxii waay waa madaxii madaxaasi hadduu hallaabo waa la wada hallaabay marka yaani marka waa kelimo munaasib ah meesha kuugu daran haddii duca lagu siiyo lagaa aqbalayo meesha kuugu daran waa meesha dalka iyo dadkuba hagaajinaysa waay waana madax saas maanaa marka in loo duceeyo waa hadyigii salafka ridwaan ullaahi calayhim oo ilaahu noo islaaxi la yidhaahdo ilaahu noo hagaaji la yidhaahdo ah, ilaahu khayrka ku soo celi la yidhahdo ilaahu cadaaladda waafaji la yidhaahdo loo duceeyo ayib marmar badan baa yacni xamaasku intuu kaa tambato baa waxaad leedahay war waxaan waxaan wada khariban maxaa looga ducaynaya waan garanayaa waagii aan jaamacadda tegey ayaa masaajidda xarameynka waxaa looga ducan jiray madaxda ilaa madaxda muslimiinta hagaaji waan garanayaa marka ducada inteeda kale saan ugu bogsanahay markay soo gaadho madaxda in loo duceeyo baan yaan qalbiga ka kahan jira oon dhihi jira war maxaa loogu ducaynaya ilaahu na dhaafi maa la dhaho marka waa nooc xamaasa ah waay nooc caadifa ah. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxba kuma aha inuu hal habeen wada hagaajiyo waa heli karaa soo ma marka eh, beddelkii habaar iyo yani waxa weeyaan ilan kullamaa adiga sii habaarto uu sii kharimo waxun baa kaasii kharrimahay soo saas maha ilaahow kharib oo naar gee oo balaayo ku rid o oo haddee markuu sii kharrimaba soo waddankii ma sii kharrimahay illan waxumaad hagaajinine soo ma marka waxa weeyaan adigun baa ishabaari iyo dadkii baad habaari iyo dalkii ilaahow hagaajidaasi marka yaa wuxuu yahay madhabka yani waxa weye sunnada ayib wa yarawna way arkayaan adducaa'a midda labaad waxay leeyihiin culimmada in badan oo ka mid a ah, in si calan oo muuqato loo habaaro waa nooc khuruujay leeyihin waa nooc khuruuja waa nooc ku bixitaan oo kale ah mucaarado hubaysan oo kale ay ku dhowdahay maxaa yeelay haddii madaxdii masaajidda laga habaaro soo dagaal xarbu yani iclaanu xarbin wa soo ma waa dagaal la iclaamiyey waay ninkaasi masaajidka iyo midka tujinahaya midna dayn maayo marka yacni waxay muujinaysaa ta kale waxay abuuraysaa dadka masaajidda ku tukanaya ee dhegaysanaya habaarkooda maxay qaadayaan iyagana ya iyaguna waxay qaadayaan buqdi iyo nacayb iyo yaa la dagaalama iyo marka dambe waxaa laga yaabaa inay keento masaladaasi irid u noqoto yacni waxa weeye mucaarado hubaysan oo markaasi ku kacda waxaasoo dhan ba iridahaasoo dhan baa marka la xidhaya iridahas mafaasidaasoo dhan ayaa laga hortegaya wa yarawna waxay arkayaan ahlu sunnuhu adducaa'a ducayn lahum a'imada loo duceeyo bilislaaxi loogu duceeyo ilahay inuu hagaajiyo waalcadfi iyo laabid in loogu duceeyo ilaahay inuu laabo ila alcadli cadaaladda inuu usoo laabo yacni in cadaaladda usoo noqdaan in loogu duceeyo iyo khayrka walaa yarawna ma arkaan ahlu sunnuhu alkhuruuja bixitaan bisayfi sayf lala baxo calayhim a'immada korkooda lagula baxo yacni in seef loo qaato oo dagaal hubaysan lagala hortago oo lagu baxo ma arkaan aho sunnuhu saasay macnaha ayib xataa hadday jaa'irin yihiin oo ay wax badan kharibaan ooy dadka dulmiyaan haa xataa hadday ku garaacaan xoolahaaga qaataan caladaaladarro ku kacaan wain wa in daraba dahraka wa akhada maalaka bu nabi uri sal ly slm dhabarkaaga ha garaaco xoolahaaga ha qaato ismac wa atic buu nebi ur sal ly slm maqal warkiisa oo ateec ha ku bixi ah, wax kasta uu kugu sameeyo leanna waa dulmi fardi ah dulmigu waa dulmi uu adig kugu hayo adiga marka waxa dhib ka weyn yani wax weeyaan ha ku kicin <coughs> xadiidkii kale kutusaya nebigu ur sal lla alay ismacuu wa ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan maqla madaxda oo ateeca oo yeela warkooda ilaa inaad aragtaan gaalnimo cad oo agtiinna ay tahay burhaan iyo xujo cad oo xagga alle ka timid yacni la dagaalankoodii iyo kubixidooda mar waxaa lagu xidhay laa maa aqaamuu fiikum asalaa intay salaadda dhexdiinna oogayaan ha ku bixinaa la yidhi marna waxaa la yidhi maa lam tarow kufran bawaaxan gaalnimo cad inta aad ka arkaysaan oo haddana cindakum min allaahi fiihi burhaan xujo cad oon shaki ku jirin aad u haysaan saas wey macanaha xujadaasina weliba xujo xagga rabbi ka timid ay tahay xujo aan ixtimaal lahayn oo iska cad bannaanka taal burhaanteediiyo xujadeedu caddahay ayib ilaa aada aragtaan kufri saa u cad xujadiisuna saa u caddahay inay galeen ilaa heerkaa aad ka aragtaan ha ku bixina bu nabir sal lay slm wixii intaa ka ka hooseeya dulqaata Ah, ha ku bixina ha la dagaalamina ha ku kicina ayib taasaa la diiday sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan waa waa faajir waa faasiq waa daalim reerkooduu u eexdaa waxbuu kharibaa dadku iska laayaa cadaalad ma aha xoolihiibuu dad khaasa siiyaa waxaanoo dhan markaad daldasho ayib intaasoo dhan waa jirtaa laakiin markaad tidhahdo waxaan ku daaweynayaa waxaasoo dhan inaan intaan bannaanka u baxo mucaarad noqdo ciidan urursado la dagaalamo ayib waad la dagaalantay maxaa dhalanaya way marka maxaa ka dhalanaya laba mid inuu kaa adkaado oo dhiig baad bilaash ku daadisay dulmigiina waxba maada ka bedelin dhiigna waad daadisay waxna waad kharribtay natiijadiina inaad ka sii darto mooye waxba maada soo kordhin waa haddii lagaa adkaado wa soo ma ta labaad waad adkaatay kaba soo qaad ayaduna dhiig daatay wax kharibmay nidaamkiiyo isku dhex daata ilaan hantaad adkaato lagu dayn maayo sida qaalibka ah nidaam jira oo lagu kacay oo inta la afgembiyey sidaas si tartiiba ugu yimaada oy cagadhigato oy degto oo kala dambayntii soo noqoto waa naadir haaliban waxay ku dambaysaa inay faraha ka baxdo oodan adiguna calfanin maxaa imaanaya marka waxaa imaanaya dawladdii way duntay nidaamkiina waa dumay dawlad la-aan dhe marka dawlad xun iyo dawlad la-aan kee roon marka soomaali baa tihin aad baad u fahansantihin hadda duruustaasi in kitaab laydinka akriyo uma baahnidin maxaa yeelay waktigaa wakhtigaa duruus idin siiyey dawlad xun dawlad la'aan bay dhaantaa ha xumaato faasiqad ha ahaato daalimad ha ahaato waxaa ha jiritaankeeda ayaa wuxuu dhaamaa dawlad la-aan dhaama bal a'immada sunnadu waxay yidhaahdaan hal habeen oo dawlad la'aan iyo nidaam la'aan ah waxay ka shar badan tahay lixdan sano oo madax xun ay ku haysato lixdan sanoo dawlad xun aada hoos joogto ayaa dhaanta hal habeen oo dawlad la'aan ah leanna halkaa habeen fasaadka dhici kara lixdankaa habeen ma dhacayo soo ma a ah, soomaaliya nidaamkii jiray markuu burburay hal maalina ama hal habeen fasaadkii dhacay dawladdu intay jirtay ma dhicin saas saas maa xaqiiqo waay sidaas daraaddeed nidaamka jira in muxuu ahaayey lagu kaco oo seef loo qaato oo mucaarad lagu noqdo in gaalo loo soo kaashado warkeeda iska baddaha in muxuu ahaayey inta dawladihii daraska ahay cadaawadda cariiqa ummadda kala dhexaysa salka la saaro la yidhaahdo muxuu ahaayey eh, eh, nidaam baan soo wadaa maxaad soo wadi waad khariban tahay waxaase hariiba ah bacda yani waxa weeye soddon sano dhowr iyo labaatan sano kadib ilaa iyo hadda raggii barnaamijkaa bilaabay inay ku faanahayaan oo leeyihiin annagaa waxaa bilownay oo haddaad bilowday maxaad keentay ah, annagaa waxaa bilownay yani waxa weye waa waa waa waa jariime inteeda la-eg marka yani alkhuruuj cala ala'ima masale sahlan ma aha hadday gaalnimo cad oon shaki ku jirin oo burhaanteedu muuqato oon muran lahayn ay bannaanka u soo baxdo oo uu gaaloobo marka waa in la tuuro waase goorma tuuridda jidka loo marayo tuuriddiisa maslaxada ku jirtahay markay ka badan tahay mafsadada lafteeda waxaa la fiirinayaa qaabkee iyo dariiqee ugu sahlan mafsadiya maslaxa la muqaaranayn halkaasay masaladu maraysa laakiin xadiidku wuxuu ishaarayaa xilligaa isagaa in la tuurayo hadduu gaaloobo diinta ka baxo saas maanaa amaa inta uusan diinta ka bixin waa loo sabraya waa masale labaade alimaam ibn abilciz wuxuu leeyahay hadal qiimo badan buu leeyahay wuxuu leeyahay wa ama luzuumu طaacatin wainjaaru imaamyada ama madaxda daacadooda in la laazimo jawrba ha ku kacan iyo dulmiya eh. fainahu yataratabu cala alkhuruuji min طaacatihim min almafasidi adcaafu ma yaxsulu min jawrihim waxaa ka dhalanaya in lagu baxo oo lagu kaco oo daacadooda laga hoos baxo mafaasidda ka dhalanaysa waxay intaasoo goor ku laban laabantaa mafaasidda ka dhalanaysa jawrkooda jawrkooda maxaa ka dhalanaya reer bay dulmiyeen ruux baa la dulmiyey ruux baa la xidhay ruux baa la garaacay ruux baa lagu xadgudbay ruux baa xoolihiisii la qaatay koox baa la dulmiyey xuduuddu waa intaa taasi uma dhiganta marka waddan dhan burburkiis iyo ummad dhan halaageed iyo qaxeed iyo marka dambe uu cadow qabsado waxaasoo dhan uma dhigno waa tanaa ka khafiifsan saas way maanaa ayib wuxuu leeyay marka bal fi الصabri calى jawrihim takfiiru الsayi'aati wa mudaacafat اlujuur dhinac kale markaad masalada ka fiiriso madaxda jaa'iriinta jawrkoodoo loo dulqaato lagu sabro waxaa ku jirta sayi'aadka dunuubtoo laysu dhaafo ajirkoo lagu laban laabo adoo dulman markaad iska dulqaadato ummaddaa maslaxadeeda caamka adoo ilaalinaya dulmiga adiga ku haysta aad ku dulqaadatood isaga sabirto ilaahay waa kuugu dembi dhaafaya ajirkana waa kugu labanlaabaya waa mid fa ina allaha tacaala maa sallatahum calayna ila lifasaadi acmaalina buu mid kalaa inaga hoos baxsano ilaahay wuxuu inoogu sallidayba waa fasaadka camalkeenna waa soo ma xaggay ka yimaadeen soo innaga inagama dhalan innagu khalad aan gallay cuquubadii rabbi inagu ciqaabahayay baa iyaga noqotay ayagu waa cuquubo rabbi oo ilaahay innaga inugu edbinayo cuquubaduna xaggay ka timid yaa dhalay dunuubteennii baa dhashay soo maha marka innaga marka isaga umbaan saarannahay balaaya allah ku rido naar alla ha geeyo ilaahay meel ha ka tuuro yaana dhaafiya laakiin cudurka adiga maadan fahmina adaa asal u ah ninkan xuni iyo madaxan xuni ilaahay tabaaraka wa tacaala yacni waxa weeye dubbo uu kugu garaacayo waay waa dubbo lagugu edbinaya laakiin sababta asalkeedu xaggee ka timid acmaasheenna waay soo ma saasuu leeyahy ayib waxaana ku tusaya maa asaabakum min musiibatin fabima kasabad aydiikum idinkaa shaqaystay wa kadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacdan bima kaanuu yaksibuun daalimiinta daalimiin baan u dhiibnaa buu rabbi yihi tabaaraka wa tacaala waxay kasbadeen dartii qowm saalix oo hagaagsan ilaahay tabaaraka wa tacaala madax ashraar oo khariban uma dhiibo asxaabu rasuulilaahi baa ummadda ugu akhyaarsanaa raggii aad garanaysaan baa loo dhiibay soo saas ma a kullamaa zamanku soo fasaado mujtamacu sii fasaadana madaxduna waa fasaadaysa kullamaa mujtamacu hagaagana madaxdu way hagaagaysa ilan iyagun bay ka imaanaysaa soo ma ilaahay tabaaraka watacala marka saasuu ku islaaxinaya ayib kamaa takuunuuna yuwallaa calaykum waay wuxuu sheekhu leeyahay marka waljazau min jinsi alcamal facalayna alijtihaadu fi listigfaari waltawbati waislaaxi alcamal bu xalku xaggee ku jiraa marka ma in ninkan lagu kaco lala dagaalamo seef loo qaato jabhado la noqdo qabiilooyin la noqdaa taasuu xal ku jiraa maya daawadu waxay ku jirtaa cudurka sababtiisa in la zuuliyo oo ah in ilaahay tabaaraka wa tacala dembidhaaf la weydiisto la towbad keeno camalka la hagaajiyo marka ilaahay aad ishagaajisaan ilaahay kuwan ama wuu hagaajin ama wuu idin dhaafin soo ma ina allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim dad waxa ku sugan ilaahay ma bedelo ilaa ay naftooda waxa ku sugan bedelaan markaad idinku isbeddeshaan oo salaax iyo wanaag la timaadaan ayaa ilaahay tabaaraka watacaala hagaajinaya ama kuwan idin haystuu hagaajin ama iyaga intuu si fudud ilaahay idinku dhaafiyo kuwo idinka fiican idin keenay xal baa imaanaya laakiin geedkii oo jirridda ka kharriban oo xididada ka kharriban yaa waxaad doonaysaan caleyntii allaamuhu inay hagaagaan ma dhisi karta adiga ma dhisi karta waxaan sababkiisa intuu taagan yahay waa taagnaanaya hebel baa tegey mid ka baa yimi hebel baa tegey ku ka sii liitaaye raxima allahu nabaash alawal raxima allahu annabaasha alawal ah. carabtaa bixisay waa mahmaha waxay yidhaahdaan nin waxaa jiri jiray qubuurta marka ruuxa la aaso intuu qabriga faago ayuu kafanta kala bixi jiray marka mid hore waxaa jiray hal kafan buu u reebahaya saddexda kafanood labuu ka qaadanaya hal midna wuu u reebaya isagoo asturan kii waxaa ka dambeeyey mid saddexdii kafanoodba kala wada baxaya soo maa markaasay carabtu waxay yidhahdeen raxima allaahu nabaasha alawal bay dhaheen war kii hore allah u naxariisto ya soomaadu hadda meeshayba taagantay kii hore allah u naxariisto kii hore iyo ka ka dambeeya iyo ka kasii dambaynayaba asaasku waa mid ashkhaasta unbaa isbedelaysa laakiin maadaama dunuubtii iyo fasaadkii mujtamacu taagan yahay wax isbeddelaya ma jiro meesha masalada in laga raad qaada ay u baantay halkan way marka a ah. ah. meesha in laga raad ay u baantay halkan way iska dhaaf caamadee xataa dad fara badan oo ducaad ah iyo muslixiina ah iyo dalabatulcilmigii baa ka lumay masaladaas mujtamacoon la hagaajinin waxba hagaagi maayo xataa haddii awood lagu fardiyo oo xoog lagu qabsado oo lagu sanduleeyo ma sii jiraysa masaladaas saas waay yacani haddaad qasab dadka ku qabsato qasab aan dadku islaaxsanayn ma imaanayo waa in islaaxu hoos ka bilowdo mujtamacu islaaxo hagaago wax fahmo wacyi yeesho diinta u soo noqdo ilaahay la raali geliyo to la toobad keeno saasaa waxaa ku imaanaya ilaahay inuu musiibada qaado oo madaxda bedelo oo dowladda hagaajiyo saasay ku imaanaysaa dariiqu marka waa kaa sidaasuu tilmaamaya alimaam muxuu ahaayey eh, ibn abilciz caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay marka faida araada araciyatu an yatakhallasuu min dulmi alamiiri alaalimi raciyaddu hadday rabto inay ka takhalluso iska dhammayso ninka madaxdee daalimkaa ah dulmigiisa falyatruku dulma buu yidhi ayagu dulmiga ha daayeen soo ma soo ma rabti in dulmiga laydinka daayo idinku dulmiga daaya dulmiga waa wadaysaan soo ma waa laydinku wadi saas waay leannu kamaa tadiinu tudaan waay waljazaa min jinsi alcamal dulmiga daaya oo qabyaalada daaya oo gobolaysiga daaya oo fasaadka daaya oo isnacaybka daaya oo gurubaysiga daaya oo fuxshiga iyo xumaanta daaya oo gaala jacaylka daaya waxan iyo fasaadkan markaad daysaan ilaahay tabaaraka wa tacaala dulmiga waa idinka qaadaya ciddii idin dulminaysaba waa idinka qabana laakiin intaad waddaan meeshaa un aad kusii jeedaan ood leedihin war kuwan maxay ahaayeen kuwan maxay ahaayeen weligiinba ku haya kuwan maxay ahaayeen dee waa idinka ah, xaggey ka yimaadeen idinka idinka yimaadeen yaa dhalay idinkaa dhalay xaggay ka soo jeedaan dalkiinna a ah, waa xaggee kale soo ma yacni waxa weeyaan waa hamara min hamaraati sayi'aatina xumaanteenii midha ay dhashay waa masalada suuradda saxda ah iyo fahamka saxda ah iyo fiqhiga saxda ah kaa isagaa way ariiqa saxdaana kaa way ee wax lagu bedelo ee muxuu ahaaye ilaahay tabaaraka wa tacala jiday walaa yarawna ma arkaan marka alkhuruuja bixitaan bisayfi seef lagula baxo calayhim a'imada korkooda oo macnaha waxa weeyaan kacdoon hubaysan lagula baxo lanna fasaadka ka dhalanaya iyo dhibka ka imaanaya ayaa ka badan jiritaankooda fasaadkiisa wala walalqitaalana ma arkayaan ahlu sunnuhu dagaalan filfitnati fitnada dhexdeeda lagu dagaalamo waxyaalaha yaani qaarkood oo yimaada markuu yimaadaa lala mucaamaloodaa hadda maalan waad dhowraan weydiiyey arrimahan hadda ka socda muxuu ahaaye caalam alcarabi yaani tawsiifkeeda sharciga maxaa la dhihi karaa ma khuruuj ba mise waa maya bacdu ahli ahlilcilmi oo weydiiyey waxay ugu yidhaahdeen ma khuruuj ba mise khuruuj ma aha arrin tala lagu leeyahay maba ahaba waa waaqic yimid hadduu yimidna in lala mucaamalooda ku qasba masaladu mar labaad waxay dib u noqonaysaa xukumka ay leeyihiin madaxda ka talisa caalamulislaami ama meelo ka mida qaar ka mida shaki kuma jiro kufrigooda gaalnimadoodu waa waadix ka wuduuxi shams laba ruux kama doodi karaan ninka la yidhaahdo bashaaru lasad iyo bal yacani usradan suuriya ka talisa kufrigeeda shaki kuma jiro laba nin oo culimo ka mida isku yani culimmada ka mida eh, eh, isku qaban maayaan waa ijmac cinda ahlisunna nusayriyada nimanka la yidhahda ama calawiyada ay ka tirsan yihiin inay murtadiin yihiin bal shekhulislam ibnu taymiya aleh ramat suu ku sheegay yahuud iyo nasaarada inay kaba daran yihiin xagga gaalnimada waa nimankii aan ka warramaya darsiga dhexdiisaan marku soo sheegaan umalinaya ayaga laftooda hadda inayba codsanayaan in diin madax bannaan loo ictiraafo saas maanaa marka waxaa ka mid a kadaafi oo kale ah qadaafi oo kale laa shaka fii kufrihi murtad buu ahaa keenaya meesheeda way lakin waa murtad waa horay culimmada xukumeen sheekh ibnu baaz caleyh raxmat ullahi iyo heyrkii waa horaa la xukumay oo riddadiisa la xukumay marka qaar ka midoo sidaasoo kale a ah gaalnimadooda shaki kuma jiro kuwa kalena dood baa ka taagan oo masale waxay ku xidhan tahay axkaamtan ay waddanka ku xukumayaan ma ku gaaloobayaan mise ku gaaloobi maayaan oo sharcigii rabbi tabaaraka watacaala meesha ka fogeeyeen masaladaasi waa masale kale marka laakiin xukunka ay qaadanayso arrintan hadda socotahay waxay leeyihiin inta culimo loo bandhigay war maxay tahay iyo see la yeelaa iyo ma khuruuj ba mise khuruuj ma ma bannaan tahay mise ma bannaana wax kal wax yacani laysweydiiyeba ma ahayne wixii yimid ee meesha hadda soo kordhay sida uu u dhacay in lala mucaamaladaa lagu qasbay saasay leeyihin amrulwaaqica in lala mucaamaloodo ayaa lagu qasbaya ilaa dhowr ninoo culimada ka midaan weydiiyey saasay leeyihin ayib <clears throat> laakiin shaki ma hadduu muslim yahay oo xaakimka la xukumo inuu muslim yahay kacdoonkana uu yahay kacdoon hubaysan oo dagaal ah inuu khuruuj yahay shaki kuma jiro wasfiga khuruuj inuu qaadanayo markaa shaki male saas maanaa wala alqitaalana ma arkaan ahlu sunnuhu walaa yarawna ma arkayaan alqitaala dagaalan fi lfitnati fitnada dhexeeda lagu dagaalamo fitnada waxaa la yidhaahdaa waa dagaalka muslimiinta dhexdooda ah intaa keliya maaha haddana waxay isku dagaalamayaan ay tahay adduunyo darteed ama ijtihaadkoodoo iskhilaafay bay isku dagaalamayaan dagaalka noocaasa ee muslimiinta dhex mara ayaa waxaa la yidhaahdaa fitna la yidhaahdaa fitna dagaal kastooo muslimiinta dhex maraayo fitna ma dagaal waxaa jira muslimiinta dhex yaalla oo aan fitno ahayn oo saxaa jira qaar ba inoo soo socdaa ka mid a fiqrada tan ku xigta wuxuu ina dhihi doonaa wa yarawna qitaala alfi'ati albaaqiya maca alimaami alcadli labada dhinacee ku dagaalaysaban waa muslimiin dhinac baa gar loo garab la siinaya xaq buu noqonayaa qolo fariido faraa'idda shareecada ka mid a ah, intay ka tageen faraa'idda daahirada ka mid a ah, oo intay ka tageen kadibna awood laho dagaalamaya iyagoo muslimiina lala dagaalamay haddana dagaalku waa xaq wahaakadaa ciddii fasaadkiisa la dafcin kari waayo ilaa bilqitaali waalqatli muslim ba ahaadee waa lala dagaalami haddana dagaalkaasi laba muslim buu udhexeeyaayo waa xaq marka macnuhu ma aha sax ma aha marka fitna la qeexayo in la yidhaahdo alqitaalu bayna almuslimiin oo intaa lagu qeexo intaa la yidhaahdo intaa keliya maaha wuxuu u baahan yahy in qeyd kale la raaciyo oo la yidhaahdo waa dagaal muslimiinta ka dhexeeya waxa loo dagaalamayana ay tahay ama milki ama kursi ama adduunyo lagu dagaalamayo ama ma ahe waxaa lagu dagaalamayaa ijtihaad iskhilaafay oo aynan ahayn in lagu dagaalamo ayay ku dagaalamayaan saas way macanaha waa midka loo yaqaano yani alqitaalu fi اlfitnati bita'wiil waana dagaalkii saxaabada dagaalkii saxaabada ridwan ullahi calayhim ee sifiin iyo jamal macaarigtaa iyadae saxaabada dhex martay laa shaka inay fitno ahayd nebigaa sheegay salawatu rabbi waslamu aleyh axaadiid cadcad baa ku sugan waa fitnaya ayib fitnaha ahaatee wuxuu ahaa dagaal xarbu fitna bita'wiil buu ahaa bita'wiil labada qoloba muta'awiliin bay ahaayeen ee dagaalamaya labada qoloba muta'awiliin bay ahaayeen laakiin laa shaka inuu fidno ah saas daraaddeed bay saxaabo fara badan ka gaabsadeen qaar badanna waxaa la muuqatay inuu cali gar leeyo cali bay garab siiyeen qaar badanna reer shaam iyo mucaawiya garab siiyeen oo waxay u arkayeen inay iyagu gar leeyihiin ijtihaadaad noocaasoo isjiidhay baa marka dagaalku yani ku fadhiyay saan horeyba usoo sharaxnay mar kalena insha allahu tacala imaamku uu keeni doonaa marka dagaalka muslimiinta ka dhexeeya fitnada ah ee shareecadu aynan ogolayn ee weji sharciya aan ku soconin dagaalka noocaasi ka qaybqaadashadiisa iyo geliddiisa ma arkaan ahlu sunnuhu waxay arkaan in laga fogaado axaadiista kusoo aroortay aad bay u fara badantay axaadiisu lfitan bal a'immada kutubta alifay ma jiro kitub kutubta sunnada ka mida ilaa sida qaalibka ah kutubtu waxaa ka mid a ah kitaabu lfitan oy kaga hadlayaan waxyaalaha dib ka imaan doono dagaalada muslimiinta dhex mari doona dhiigga la banaysanayo yani acraadda la banaysanayo furuujta ila aakhirihi ay kaga hadlayaan macnaha iyo sidii mawqifka ruuxu ka istaagi laha dagaalada noocaas oo kale waa ka nebigu sal kuwa nebigu uu ku teliyey sal lla lay waslam in seefaha la jajabiyo hub ha qaadani seeftaada dhagax intaad ula tagta afkeedao dhan jajabi si aadan ruux muslima dhiiggiisa ugu gelin waa kuu nebigu amray sal lla lay wasalam in laga fogaado oo meeshay wax ka socdaan aad ka cararto <clears throat> man kaana lahu ibil falyalxaq biibilihi waman kaana lahu hanam falyalxaq bihanamihi ah, ninkii geella geelliisa ha u carro ninkii adhilana adhigiisa ha u carro ninkii beerlana beertiisa ha u carro ninkii intaa midna aan lahayna intuu seeftiisa jajabiyo wejigiisa ha u dhaqaaqo siduu ku badbaadi lahaa ha ku talagalo marka inaad ka fogaato oo aadan dhex boodin leanna waxa weeyaan kullamaa aad tilaabo u qaaddo iyadu laba tilaabay kuu soo qaadaysaa waa kii nebigu sal lla alay waslam alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'im waalqaa'imu fiiha khayrun min almaashi waalmaashi fiiha khayrun min alsaaci man istashrafa laha tastashrifu bu nebi sal lla alay slam yacani ruuxa ka fadhiya baa ka khayr badan midka taagan ka taaganina wuxuu dhaamaa midka socda midka dhex socdanina wuxuu dhaamaa midka dhex ordaya soo ma aa ninkii is u hanqaltaago oo isa siiyana iyaduna way u soo hanqaltaagi kolba inta aad adiga u gaadho labanlaabkeed bay kuu soo gaadhaysaa haddaad waxoogaa sheeke iyo ka ka warhayn iyo waxoogaa Eh, inaad dhegedhegayso war anigu waan dhegedhegeeyaa xaggay wax marayaan maanta yaa adkaaday yaa laga adkaaday xaggay wax mareen dhegedhegayntaasi markaad bilowdo waxoogaaba iyaduna kuugu kordhini soo ma dhegedhege markaad shirarkeeda iyo abaabulkeeda iyo waxoogaageeda ka qayb gashana waxoogaabay kugu darsan iyaduna intii ku ekaan mayso soo ma markaad wax ku bixinta iyo ra'yiga iyo hawshaa ka qayb gashana iyaduna way kugu sii darsan man istashrafa laha tastashrifu adiga u hanqaltaag ayaduna way iskaasiinaysaa manaa shantay kula geli marka nebigu sal lay slam wuxuu leeyahay ka fogaada waxaa ka mid a ah talooyinku nebigu bixiyey sal lay waslam muslimiinta xilliga dagaalku uu dhex socda noocaasee fitnada ah inuu ruuxu si uu dhiig muslim uga badbaado inuu isdhiibo ah, abu dhar nebigu sal lay waslam wuxuu kula taliyay bay ahay kun ka khayra bnay aadam aadam labadiisii wiilee isdilay kii khayrka badnaa noqo kee khayr badnaa kii wax dilay mise kii la dilay ya kii la dilay a ah. wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam haddaad xataa ka baqdo seefta kugu dhacaysa ee ku dilaysa dhalaalkeeda iyo wilicdeeda aad ka baqdo inaad ishayn weydo madaxa iyo wejiga mara saaro ha ku dilo naar ha aado adiguna muxuu ahaayey dembigaagiiyo dembigiisiiba hala noqdo soo ma bimacnaa waxaa laga hadlayaa intii suurtagal ah dhiig ka fogow xataa adiga ha lagu dilo intaad wax dili leed ha lagu dilo talooyinka nebigu bixiyey sal la alay slam talooyinku bixiya waxaa ka mid ahayd alcusla inaad duurka u cararto magaalooyinka iyo goobaha wax ka socdaanoo dhan inaad ka cararto oo waxoogaa xayn oo adhiya intaad samaysato duurkaa ku samaysato meelaha roobku ka da iyo buuraha iyo meelaha inaad isaga tabcato fitankana aad diintaada kala cararto wakhtigan la ammaanay buu nabigu sheegay sal lla alay waslam saas way maanaa oo mukhaalatada ay cusladu ka fadli badantah xilliga uu zamanku fasaado dadkuna fasaadaan sidaasna talooyinka nabiga ayay ka mid tahay sal lay waxaa ka mid ah talooyinka nebigu bixiyey sal lay wasalam yacni waxa weeyaan in aad u go'do cibaadada ilaahay masaajidka iska gasho iska cibaadaysato leanna waxa weeyaan alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya bu nabr sal lay slm xilliga muslimiintu islaynayaan ruuxu inuu intuu dhegadhegayntiiyo waraysiga iyo ka dhexgalka intuu ka baxo cibaadada inuu u go-o waxay la fadli tahay hijro aniga la iisoo hijrooday oo kale kaana adigoo nebi maxamed oo nool u tegay oo la noolaadoo kale ay ka dhiganta ajriga xaggeeda saas maanaa marka in cibaadada laysaga mashquulo waa xal waxaa ka mid a xuluusha nebigu sheegay sal lla alay wasalam khud maa tacrif wadac maa tunkir wixii cad oo bannaanka yaallo diintood garato qaado wixii aad garan weydoo shaki kaa galana ka carar ha khamaarin ha khamaarin xilli la khamaara ma ah halis waa xilligan oo kaleeto mabaadi'da waaweynee cadcad baa lagu dhagaa wax alla waxaad hubi weydana bannaankaa laga maraa wax alla wixii kuu caddaan waayo bannaankaa laga maraa waxaa ka mid a talooyinka nebigu bixiyey sal alla alay waslam xilligan oo kale sidan markay waxu jiraan iltizaamu alcilmi waalculamaa ah, in aad cilmiga iyo culimada laasimto maxaa yeelay inta badan sida nebiga axaadiisa saxaaxa ku sugan saxiixaynka iyo qeyrkood ku yimid wuxuu ku tilmaamay fitanku markay imaanayaan waa marka cilmiga la rafciyo saasay isu daba yaallaan cilmiga marka la rafciyo culimmadu dhintaan xilligaasay inta badan fitanku soo baxaan cilmiga iyo culimmaduna waa dadka ugu dhow oo ilaahay tabaaraka wa tacala fitanka ka badbaadiyo marka iyaga inaad ku cararto laakiin iyaga haddaad ka cararto inaad fitno ku dhacayso shaki kuma jiro xilliga noocan oo kale ah oo fitanku taagan yahay adiga nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka xuluul fara badan iyo irshaadaad iyo tawjiihaad fara badan buu ka bixiyey oo hadday ummaddu qaadan lahayd wax badan fududaan lahaayeen wax badan baa fududaan lahaa shaki ma laakiin mushkiladu waxay ka dhacday nin walba wuxuu leeyahay maya anaa wax hagaajin anaa wax hagaajin taydu waa hagaajin tayda waxbaan hagaajinay anaa wax hagaajintaas baa layska gaadhay marka adiga wa hagaaji baad is leedahay laakiin budac ceydhiin baad ku shubtay buda ceydhiin baad kusii shubaysa dabkaa un inaad wax kusii daarta mooyaane waxba uga rayn maysa marka fitanka in laga fogaado madhab salaf weeye saxaabada ridwaanullaahi calayhim xataa dagaalkay galeen oon hadda sheegnay inuu xarbu fitna ahaa ee axaadiistuna ay ku tusayso in badan oo saxaabada ka mida way ka gows qabsadeen wayna ka istaageen rag badan oo ajillatu saxaaba ka mida ayaa ka tegey isaga gaabsaday oo labadii kooxood midna aan la dagaalamin dagaalka aan la gelin maca daalika labada kooxood saan horeba usoo sheegnay ee dagaalamay uma aynan sinayne qolaa xaq lahayd marka la yidhahdo qoladee xaqsan cali iyo kooxdiisa xaqsanayd oo axaadiis baa ku tusaysa haddana maca daalika iyadoo labada qolo midi ay xaqsan tahay tagalana laga gar leeyahay labadooduba se mujtahidiin ay yihiin oo midna uusan caasi ahayn oo labadooduba ijtihaad ay ku socdaan oo ma'juurin yihiin labadooda midna uu ma'juur biajrin yahay midna ma'juur biajrayni uu yahay xuduudda ijtihaadkana ay ku jiraan haddana maca daalika dagaalkaas oo labadooda mid ka mida uu xaq lahaa dagaal ma'muura ma ahayn dagaal la amray oo shareecadu amartay ma ahayn waa midda labaade dagaal wuxuu ahaa shareecadu ay ammaantay soo afjariddiisa soo ma soo afjariddiisa iyadoo axaadiista ay ku sugan tahay inuu caligar lahaa ah, wayxa camaarin taqtuluhu alfi'atu albaaqiya waxaa dishay ciidankii waxaa dilay mucaawiyaa dilay soo ma xadiiskii kale waa kii nebigu ku tilmaamay sal lla alay slam awla الطaa'ifatayni bilxaq labada kooxood midooda xaqa mudan oo xaqa yani midda kale ka xigta cali buu ahaa iyo kooxdiisa haddana maca dalika sida uu leyahy shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah dagaalkaasi ma'muur ma ahayn ma amrin nebigu sal lla lay slam bal waxaa ka fiicnayd in si kale lagu xalliyo macnaheeduna ma aha fitno waxaa la dhahaa un markay labada kooxoodba xaqa u siman yihiin ama xaq la'aanta u siman yihiin markaasuu fidno noqonayaa maaha xataa iyadoo labada kooxood middood ay xaqa u dhowdahay ayuu dagaalku fitno noqon karaa miaalka ugu dhowna waa dagaalka saxaabada majmuucu lfataawaga akhriya ibnu taymiya caleyh raxmat ullah markuu masalada ka hadlayo dagaalku lam yakun ma'muuran ma amrin nebigu sal lay slam hadduu inuu sii socdo iyo jiritaankiisu xaq yahayna ninkii sababtii uu ku joogsaday lama ammaaneen soo saas ma ina bnii hada sayidun yuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygani waa sayid ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ama mu'miniintoo dagaalamaya maxaa lagu ammaanay inuu dagaalkii af jaray soo ma inuu dagaalkii af jaro isaga sababtii heshiiskiisa ku dhammaaday ayuu nebigu ku ammaanay salawatu rabbi waslamu caleyh dagaalku marka inuusan dhicin buu ku fiicnaa in la af jarana oo uu dhammaadana waa ku fiicnaa sii socodkiisuna ma fiicnayn macnaheedu waxa weeyaan waata nebigu ugu tilmaamay sal ly slam inuu fitna yahay soo ma taa waxaa la leeyahay marka in laga taxadaro dhiig muslim daadintiisa bixaalin min alaxwaal ilaa xaalaad oo shareecadu soo istitnootay oo shuruudeeda iyo quyuuddooda wadata mooye dhiig muslim in laga cararo yaa intaasoo dhan laga hadlaya leanna siduu leeyahy shekhulislaam ninka la yidhahdo alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah iyo alimaam ibnu xasmi labaduba waxay leeyihiin bacda ashirki wa bacda alkufri dembi ka weyn ma jiro dhiig muslimoo xaq darro lagu daadiyo ah, gaalnimo marka laga yimaado dembiga soo raaca weyniga waa dhiig xaq darro lagu daadiyo sidaasay nusuusta kutusaysaa bal imaamu shaaficina saasuu leeyahay gadaashiina ibnu xasmi baa odhanaya hawsha saa u culus marka hawsha saa u culus waa inaad looga taxadaro oon lagu fududaanin oo aad laysaga ilaaliyo taasay marka ku saabsan tahay wala alqitaala walaa yarawna ma arkaan alqitaala dagaalan filfitnati fitnada dhexeeda lagu dagaalamo la dhex ordo oo laga qayb qaato bal waxay arkayaan alimsaaku canha waalibticaadu canha iyo intii laga fogaan karo in laga fogaado hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala alih w saxbi waslm